الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan ina soo waafajiyey kulankeenii aan u ballansanayn galabta oo khamiisa inaynu isugu imaano ayadoo uu martiina yahay fadiilatu sheikhina abu salmaan xasan xuseen ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu isaga iyo intaa mihaashiisa ummadda u badiyo wacdigooda iyo waanadoodan ilaahay subxaana wa tacaala u nagu anfaco intaa kadib insha allahu tacaala muxaadaradu as-iil way leedahay wixii su-aalaha insha allahu tacaala kelmaddu intay socoto si fudud usoo gudbiya haddana insha allahu tacaala war badan han buuxiyaa layidhi waxaan iiga tegayaa sheekha falyatafadal sheekh mashkuuran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين amaa bacd ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiinah oo diinta islaamka u nasab sheegta jecella siday isleeyihiin in diinkaasi ay wax taraan lafahoodana ay ku badbaadaan waxna ku noqdaan sida la og yahay cid walbaba ay ka warqabto rag dumarba laga dharagsan yahay muslimiintu meel adag bay marahayaan oon taariikh ahaan aan soo marin shay lamida uusan soo marin wax ku dhow mooyeen markaynu saa leenahay waaqaca guud iyo xaaladda guud ee jirta ee dunida dacalladeeda ka jirta ayaynu tilmaamaynaan u jeednaa waa dhici kartaa xilliyo lasoo dhaafay in meelaha qaarkood tan maantana haysata tuka daran ay ka dhacday hadday sidaa tahay muslimiintu waxaa looga baahan yahay ayagu inay iska warqabaan umulwa xambaarataa baa la yidhaahdaa iyagu isqaataan oo isxambaartaan oy dhibkooda iyo dhibaatadooda iska warqabaan oo isu danqadaan oo dad iska warqaba ay noqdaanun ismoogayn waxyaabaha aad u dhib badan waxaa ka mid ah ee loo baahan yahay ruux walbao muslima ah inuu ka qayb qaato inta tabartiisa ah baahideenna ayaa aad iyo aad u badan daris dhibaataysanoo baahan baa jira agoon go'moon oon gacal aan alla ka ahayn aan lahayn baa jirta socoto ay sahaydu ka go'day oo axad ay eegayaan oon alla ka ahayn uusan jirin baa jirta waayeel dhibaataysan baa jira dumar ciday ku tiirsan yihiin uusan jirinoo idinka ahal idiin ah ayaa jira baahidaas ballaadhan ee dhan walba ina taabatay in laga qayb qaato wax kaqabadkeedii baa muhiim ah in wax la quudho oo layska warqabo oo laysu danqado oo laysku dubnaxaa la doonahaya wax quudhiddu shay qiimo badan weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa magac ka mida weeye ilaahay inuu jawaad yahay axadka deeqda badan ee wax baxsha ayaa loo jeedaa ina allaha jawaadun yuxibu aljuud yuxibu macaaliya alakhlaaqi wayakrahu safsaafaha nabigu wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala deeq badana weeye in wax la baxsho oo wax la deeqana ilaahay waa jecel yahay akhlaaqda ta sarraysee qiimaha badan buu rabbi jecel yahay waxyaabaha liita ee axad muslima ama sariiganaya inuu ku leexda aysan munaasab ahaynna ilaahay waa necab yahay ilaahay waa kariim yuxibu alkuramaa jawaadun yuxibu اljawada ilaahay waa gob gobanimadana waa jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala axaday gacantiisu furan tahay weeye dadka wax deeqee wax quran rabbi waa jecel yahay waxaa waxbixintayaa deeqda iyo gobannimada wanaag iyo ammaan oogu filan axad walba waa sheeganaya ninkii loo diidana waa cadhoonaya oo waa dhibsanaya erayga asaga ah bukhligu iyo gacan adaygu iyo waxquudhid la'aantu waa sifa madmuuma calaa kulli wajhin wa xaal waxbixintu iyo gacan furaashuhuna waa sifatu madxin wa hanaa'in waana shay maxmuud ah ilaahay subxaanahu wa tacaala in wax la deeqo wax la baxsho oo muslimiinta maanta dhibaataysanee meel walbaba yaal laga warqabo een dowlad iyo axad u maqan uusan jirin wuxuu rabbi ku xidhiidhiyey iimaanka iyo salaadda aladiina yu'minuuna biاlghayb yuqiimuuna asalaa wa mima rasaqnaahum yunfiquun ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadoo dhan iska le ruuxa bakhaylkeed dahabka ku bakhaylay maata wadahab bay culummadu yidhaahdaan wa ama alkariim fa caasha bacda almowt bimaa wahab ruuxa asagu kariimkaee ee deeqsiga ah wuxuu bixiyeybuu markuu dhintay u baxsadaa ninkii wax ku bakaylayna hantiduu ku bakaylana waa ka taga asaguna waa dhimanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu yeedhayaa in wax la baxsho yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wa mima akhrajna lakum min alard walaa tayamamuu alkhabiiثa minhu tunfiquun walastum biaakhidiihi ila an tuqmiduu fiih wاclamuu ana allaha haniyun xamiid waxaa daba yaalla ashayطaanu yacidukum اlfaqra waya'murukum biاlfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim shaydaanku wuxuu kuu yaboohi kuuna sheegi waxaa bixinin intan adagu kaama badno deris iyo qaraabo iyo miskiin iyo waayeel dhibban iyo ruux isbitaal yaalla iyo muslim xanuunsan iyo qaraabo waxba kaama geline adigaaba dhibane intan kaama badne ha isdhaafinin buu shayddaanku ku odhan intan haddaad bixiso berrito xaggeed qalab u qaadan waagu hadduu baryo carruurtaadii maxaad siin suuqa maxaad la aadi waxyaaba noocaasoo dhib badan buu kugu akhrin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala makhfiratan minhu buu dadka u ballanqaaday oo dembi dhaafa oo shayga aad bixisay ilaahay inuu kaaga wax kugu siiyo oo kugu dembi dhaafo ayaa meesha yaalla fadligaasna waa fadli adduunyada iyo aakharaba ah badel khayr qaba alla ku siin oo wixii aad baxisa ka qiimo badan oo ka khayr badan adduunka aakhirana hawaab iyo ajir baad helaysaa wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayru raasiqiin nabigu caaisha iyo abi hurayra iyo bilaal wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu yidhi anfiq unfiq calayk wax bixi anaa wax ku siini laakiin haddaad waxanibto ood ku nafbaxdo ilaahayna fadligiisii iyo khayrkiisii buu kaa ceshanaya bilaal buu nabigu wuxuu uhi yaa bilaal anfiq walaa takhsha min dilcarshi iqlaala bilaalow wax bixi allaha carshiga iskale ka sarreeyana inuu wax kugu celiyo ha ka cabsanin oo ha ka walwalin waxaa la doonayaa nin walba shayguu bixinayo inuu ilaahay dartii oola baxo la yska warqabo qaraabada iyo xigtada iyo xigaalada iyo dariska iyo aytaamta iyo axad walboo muslimoo go'moon in laga warqaboo loo danqado waxa yarad hayso nimaan haynin baa jira boqolka shilin adigu kula yar nimay ku yar tahay oon heli karin baa jira kuna adag tahay wixii la heli kara ha lala baxo ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayr iyo wanaag ha laga rajeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay saxaabadii nabiga la joogtay khaasatan ansaar wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa bukhligu waa dhib badan yahay ugaas dhanoo reer hor joogay buu nabigu u casilay bukhliga dartii oo uu yidhi yaa ree hebel ugaas iyo isamo iyo garaad u ah waxaa la yidhi hebel baa horjooga u ah oo beeldaajiyo ah wax ceeba ma leeyahay maya nabi allow waxay dhaheen xooguu waa gacan adag yahay nebigu wuxuu idhi ugaasnimo iyo xilkasnimo iyo bakhilnimo isma gashee wa ayu daa'in adwaa min albukli sidaa darteed ayaa wuxuu mutaa ruuxa bakhaylkaee gacanta adag een wax quudhaynin malaa'igta ilaah inay habaarto ayuu mutaa waagii baryaba nabigu wuxuu inoo sheegay in laba malag ay soo baxahayaan malag wuxuu odhan allaahumma acطi munfiqan khalafa mid kalena wuxuu odhan allaahumma acطi mumsikan talafa ilaahu ninkii wax bixiya khayr iyo bedel iyo wanaag u kordhi malag baa sidaa ku ducaynhaya malaa'igta ducadeena waa la aqbalaa midna waa habaartame wuxuule ilaahw ninkii waxanibe wax bixin waaya gacan adayge isku dhajiyey adduunyadiisii ilaahw wuxuu hayaba ka khasaari oo ka halaag oo mowti iyo halaag allow ku sallid malag ilaah inuu ku habaara waxa keenaya inuusan sahlanayn oo hawl fudu aysan ahayn waa la dareemi kara waxbixintu iyo wanaaggu nabi wuxuu inoo sheegay khaatumu xumaday daawo ka tahay in khaatimo xun aad ku dhimato ayay daawo ka tahay khaatimo xusnulkhaatima waxyaabaha lagu helo ayay ka mid tahay si wanaagsan iyo qaab gobonnimo iyo geeri xalaala inaad geeriyootood dhimato waxaa keena wanaag iyo macruufka iyo shayga la bixiyo subanaha waxaa ka sugan sanaa'iculmacruufi taqi masaarica asuu waalaafaati waalhalakaat wahlu lmacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi alaakhira nabigu wuxuu leey shayga wanaagsan iyo samaha iyo macruufkoo la bixiyo waxay kaa dhowrtaa oo kaa ilaalisaa si xun u dhimashada bay kaa ilaalisaa aafooyinkay daawo ka tahoy kaa ilaalisaa halaagsanka iyo baaba'ah iyo dumidda ayay daawo ka tahay dadka wanaag iyo samaha adduunka lagu yaqaanana aakharana ayagunbaa ahlulmacruuf noqon doona suubanaha waxaa ka sugan oo kale inuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayumaa muslimin kasaa musliman calaa curyin kasaahu allaahu min khudri اljannati yowma alqiyaama waayumaa muslima acama musliman calaa juucin acamahu allaahu tacaala yowma alqiyaamati min himaari اljanna waayumaa muslimin saqaa musliman calaa dama saqaahu allaahu yowma alqiyaamati min alraxiiqi اlmakhtuum xadiidkaa macnihiisu waxaa weeye ruuxii muslim ah ee muslim aradan oo dharku dhar la'aana arad bixiyo mara siiya ilaahay maalinka qiyaamo marooyinka jannada cagaaran buu ilaahay ku arad baxshaa xijaab baad gabadh muslimada siisay muslim qawan baad wax u qabatay cawradiisii baad asturtay ilaahay baad ugu dhowaataad oon dan kale aan kalahay ruux muslim oo aradan ruuxii arad baxsha hal mara a siiya maalinka qiyaama marooyin janna loo xidhaa oo weliba cagaaran oo quruxsan muslim baahanoo gaajaysan ninkii wax waxsiiyooo quudiyana ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maalinka janno midhihii jannada ka waraabi maalinka qiyaama midhihii jannada siiya marka raashiin iyo haaf bariisa iyo xabad canjeeraah ama bur aad ruux muslima siisay iyo waxaan hadda innagu intaan ku daa la daadinaynaba ee urahaya ee qadidii soo hadhay la qubahayo ee quraacdii la daadinayo ee baaldiyaha waaweyn lagu gurahaya baabuurtu daldalahaya waxaa yararka ah ruux muslimo baahanood siisay waxaad ku helaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala midhaha jannada inuu kaa dharjiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa garta wanaaggooda muslimiintana u danqada allaha naga dhigo wuxuu kaloo suubanuhu ku daray muslimkii ruux muslima ooman oo haraad iyo lahan qaba biyo siiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka waraabiyaa maalinka qiyaamo min alraxiiqi almakhtuum biyaha ayaga ah iyo khamrada wanaagsan ee hortii aan la furin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala siiya gabagabadu waxaa weeye arrinta ayada a ah mawduuceennu maanta wuxuu ku saabsan yahay in layska warqabo oo muslimiinta wax la taro oon innagu isku tashanno oo dumar iyo ragba layska warqabo oo muslimiintaa ah dal iyo dibadba daadsan loo danqado oo qarabada laga warqabo cid kaloo u maqan iyo dowlad iyo baytumaal iyo ahal kalama jiree inaan la isiloobin bil barakaysan baa soo socotoo layska warqaba mowduuc intaasu ku saabsan yahay nabiguna wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh axabu اnnaasi ila اllahi anfacuhum axabu اlacmaali ilى اllahi suruurun tudkhiluhu calىa muslimin aw takshifu canhu kurba aw taqdii canhu dayna aw tadrudu canhu juuca nabigu wuxuu leeyahay dadka ilaahay wuxuu u jecel yahay kuwa u dheef badan ee dadka wax tara dumarka um-, muslimaadka wax tara ee ummadda wax tara een lafahoodu aan ku koobanin kuwaasaa u khayr badan rag iyo dumarba muslimka dheeftiisu iyo nacfigiisu iyo waxtarkiisu uu tallaabo ee ummadda uu gaadhaa ka khayr badan ninka asagu aan isdhaafino hooskiisaba aan bidixii midig midna ooga bixin nebigu wuxuu yidhi camal alla loogu dhowaado wuxuu ilaahay u jecel yahay ruux muslimad ka farxiso dayn baa lagu lahaa dayntii baad ka bixisa waad ka dhintay waxbaad ka khafiifisay waad ka qayb qaadatay waad u ergeysay wax kalaad tari weyda ruux wanaagsan bad oo la hadashay ruuxan ruux muslima dhibban weeye daynta ama ka bixi ama wuxuun ka qayb qaado ruux muslimoo laga farxiyo oo shay bannaan ama waajiba ah, ama mustaxab oo ilaahay jecel yahay lagaga farxiyo qabashadii ayaa nabigu u khayr badan camal alle loogu dhowaado iimaankii iyo tawxiidkii nabigu qadiyadaas qadiyad gooni ah wey laakiin hadda muslimiinta waxa kaaga aadan baa laga hadlahaya waajibka muslimaadka iyo muslimiinta kaaga aadan in laga farxiyo aan markaasi laga nixinin ayaa la doonaya in kurbada laga faydaa la doonaya daynta in laga bixiyaa la doonaya baahida iyo macaluusha in laga caydhiyo oo laga qayb qaato hawsha ayada ah ayaa la doonaya nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaan wax kala tari waayo ruux muslima dan uu leey inaan u soo qabto oon la socdoon raaco ayaan ka jecelahay bil inaan masaajid ku ictikaafo masjid inaan dhex fadhiistoon wardiyo oon qur-aanka faataxa ka bilaaban birabbinaas geeyo oon labiyo tobanka maantaoo dhanba aanan qur-aan afka ka qaadin iyo wardiyo dikri iyo xus ilaahay nabig wuxuu le waxaan ka jecelahay ruux muslim intaan raaca inaan dan la soo qabto qaaraan la ururiyaa ruux muslim oo dhibban wax oola qabtaya wanaag taartaya wax u sheegayaa dan muslim inaad ka shaqayso ayaa ka khayr badan in masaajidda lagu jiliblaabo la fadhiyo qadaayaadka nabigu halkaas ayuu gaadhsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh الsاacي calى الأrmلة والmiskiini kاlmujaahidi fii sabiili الlah أw الqاa'mi الleyla أw الsaa'mi النahaar nabigu wuxuu leeyahay ruuxa muslimkaa ee gabdhaha garoobkaa een ahalka lahayn ama iska tabaryar ninka wax u qabtee caawiye ee baahidooda wax ka qabta iyo masaakiinta dadka danta yar wuxuu la mid yahay nin jihaadahayoo gaal hor taagan oo dagaalamaya ama wuxuu la ajir yahay ruux caawoo dhan taagan maantao dhanoo sooman maalinkii waa sooma habeenkiina ma seexdo ama gaal buu la halgamayaa labadaa ruux baa innagu markaynu firinno ama diiniyanba leega aad iyo aad u khayr badan una qiimo badan nabigu waxaa la ruuxa muslimiinta dhiban agoonta masaakiinta haweenka danyarta ah garoobbada ee wax la qabtee caawiya soomaalidu dhibkeed waxaaba weeyaba garoobkay wax ka dayaanba inay wax u taraan iskaba daayi heblo way garoobayn bay ku leeyihiin oday garoobayn maxay haysaa iyadaaba dhibane marka waxaa weeye ciddii wax la tari lahayd bay wax ka raadinhayaan dhibkooday ka mid tahay waa dhaqan aad iyo aad u ba'an wey salafku qaabkay wax u qaban jireen ama qadiyadda waxbixinta ay ugu dadaali jireen baan tusaaleyo dhowra ka soo qaadaynaa dadku muslimiinta haddii a'immadoodii iyo horyaalkoodii iyo dadka lagu dayday xidigaha ay iyagu wanaagsan yihiin oy waxqabad leeyihiin oy ummadda wax taraan ardadoodii iyo ummaddii dhowranaysa waa ku daynaysa hadday laakiin ayagu gaabis noqdaan ay waxba dhaqaajin waayaan ama dad khayr yar ay noqdaan shacabkiina intaasoo kale unbuu noqonaya saxaabadu maadaama nebi maxamed uu horyaal u ahaa nabi iyo rasuul iyo imaamna u ahaa oy asagoo ku daydeen dad khayr badan bay ahaayeen waxay bixinayaan niman ku farxay ahaayeen waxa gurigooda iyo dhulkooda yaallay ee gacantooda nimanaan ku farxin bay ahaayeen laakiin waxay bixiyaan waxmooda kuna tashada alimaam ibraahim <clears throat> nabiyulahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam imaam a'imati اlmuslimiin iyo imaamu اlambiyaai wاlmursaliin weeyaan waxaa la sheegay culammadu leeyihiin waa nabigu u horreeyey martiqaadu bixiye lagu sheego fii kitaab illah martiqaad iyo sooriyeyn malaa'ig la sooriyeyo ama dad muslimiina ama dad socota la sooriyeeyo ibraahim baa bilaabay hilib buuna fidiyey saa darteed buu nabigu wuxuu uhi awalu man adaafa adayfa ibraahiimu marti nin soora waxaa u horreeyey ibraahim waaga hore ibraahim wixii ka horreeyey nin walba wixiisa ayuu iska ahaa ama sadaqa la bixiyo iyo qurbaan la baxsho laakiin marti intii la soo kaxeeyo meel la fadhiisiiyo in la maamuuso oo la agaasimo oo la xurmeeyo oo la qadariyo oo la qiimeeyo kadibna la sagootiyo nabigaasaa bilaabay nabigana waxaa lagu yidhi an ittabic millata ibraahima xaniifa nabi allow ibraahim aabbaha diinkiisa raac wixii tafaasiile markaaad ku kala tagtaan mooyee nabiga waxaa lagu yidhi hal ataaka xadiiثu dayfi ibraahiim id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamun qowmun munkaruun isla markii waxaa la daba dhigay faraaqa ilaa ahlihi fajaءa bicijlin samiin faqarabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun culammaa lmuslimiin waxay leeyihiin aayaddanay aayaad aad u qiimo badan wey ibraahiimna gobannimadiisii bay caddaynaysa maxay u caddayn dad baa u yimid uusan aqoon qawmu munkaruun dadaan uusan garanaynin baa u yimid way salaameen asna wuxuu yidhi salaamun qawmu munkaruun jumla ismiyo isticmaala bay culmadu yidhahdaanoo waxaa weeye weligiinba salaam daa'ima nabadgelyo iyo ladnaan iyo dhaadanaan iyo naallo khayra ku waara weeye hadduu dhilaha sallamtu calaykum ama usallimukum ama nusallimu uu ficil isticmaali lahaa waxaa weeyaan waxaa ka fiican ba in jumla ismiya la isticmaalo oo istimraar faa'iidaynaysa iyo dawaam markuu salaamay ma uusan dhihin nebi ibraahim haweenkii iyo dumarkii intuu la hadlay raashiinkeena oo balmartida wax soo siiya taasi ma quruxsano faraaqa rawaqaanku waa inaad durba dhasiiso ood intaad dadka salaantood soo dhowayso ood fadhiisiiso haddana adoon lagu dareemin durba inaad adeeg iyo sooriyeyn iyo martiqaadka aad u dhaqaaqda si aan lagu dareemayn faraaqa ilaa ahlihi lannu hadda adoo fadhi aad tiraa raashiinkeen shahkeen hebloy kankeen ma quruxsano fadhiista markaad saa loo fadhiisiiye martidii durba adigii adoo adeegahayo biyihii wadoo baadkii wadaoo maamuuskii wada inaad timaadaa wanaagsan bay culimmadu leeyihiin saasaana xurmada iyo sharfidda ku wanaagsan iyo qadarinta haddana nabigu wuxuu ku daray markuu raashiinkii uu keenay raashiinkii kii u qiimo badnaabuu keenay hilib neef shilis oo ah ayuu soo kariyey fa jaa'a bicijlin xaniid baa fii suura ukhraa ku yimid haddana fa jaa'a bicijlin samiin baa suuratu daariyaad lagu yidhi dibi buudan buu soo sulay markiiba waa keenay si degdeg ah iyo weliba u keenay markuu keena ma dhihin cune maad cashaysaan buudhi maad raashiimataan amarka qayaxan ma quruxsano wuxuu idhi qaala alaa ta'kuluun waa soo dhowayn wanaagsan maad jeeddaan buudhi ood raashiimataan raashiinta iyo cuna iyo casheeya iyo warjeeda ma dhihin wuxuu yidhi saasaa show fiicnaan lahayd isagoo isoo xilqaamay oo salka iska maray oon waxba la hadhin bu haddana leeyahay show wixii aan keenay inaad cuntaan baa fiicnaan lahayd oo xurmo ah idan waa gobannimaday ka mid tahay alimaam mujaahid isagu wuxuu jiray almukramiin waxaa loo yidhi oo malaa'igta mukramiin looga cabir nabiyullahi ibraahim baa u khidmeeyey binafsihi ummaddu u khidmeeye u adeegay ee uu sooriyeeyey ummad karaamaysan weeye dhaqanka asagaa nabiga lagu yaqaano asaguna aabbihii kaga dayday sidaa darteed baa nabigu la yidhi axsana annaasi wa ajwad annaasi wa ashjaca annaas xadiidka ibni cabbaas dadka ninka u gobsan buu ahaa nabigu u geesisan buu ahaa u gacan furan ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad ogtihiin nabigu weligii wax la weyddiiyey maya inuusan odhannin waxaad og nabigu weligii inuusan berri wax u kaydsannin intan berri bal aad cuntid ama haweenku ha biisheen asagoo kooiyo toban dumar ah sagaal dumar ah mararka qaarkood ay iskugu iman jireen oo gurigiisu waayihii dambe sagaal dumar uu gacanta ku hayay iyo dumar carruurtoodii aytaam uu gacanta ku hayay reer bani haashim oo dhan fuqaradii muslimiinta asxaabu sufu marti oo dhan nabigu ay saarayd yaan weligii uusan kaydsanin berri biilkiisii biilkii berri haweenku biilan lahaayeen ama carruurta ay waaga markuu berri ku dhaqaaqi lahayd uusan nabigu waxba meel dhiganin waagi dambe oo haweenku hadal ka badiyeen ama ay ka dacwoodeen baahida qaarkeed qaybo ka mida ayuu raashima meel laga helay meel u dhigay laakiin waagi hore nabigu sidaa ayuu ahaa waxaa laga warqabaa oo siirarka iyo kutubta ku barateen nabigu xeedho weyn bulo alkharaa la yidhahda afar nin baa qaadi jirtay marka raashiin eh, lagu shubo laba nin iyo saddex iyo ma loo diyaan mana qaadi karaa afar nin waa inay isla qaado xidhada ayadaa cidda geli ee wax lagu siin ee lagu sooriyeyn ee ku aqdaama dad muslimiinoo baahan ama islaamka martooy ahay waxaa dhacday hadda ka hor in gabadh muslimada nabiga ay daranteen uu arradan yahay macawistir uu qabay iyo dharkii nabigu ay ka nuglaadeen maray soo samaysay warshadaha hadda wax dawaare ee wax tole ee marada soo daaya ma jirine gacmaha lagu sidii darmaha loo falqin jiray dharka macawis bay gabadh soo samaysay muslimad ah nabigay u keentay macwistoo lalaaban oo quruxsan oo carfaysay nabiga u keentay intay samaysay dalay ku maqnayd marka nabigu uu xidhay bay saxaabada u bogeen macwis quruxsan bay noqotay saxaaba nabi allow ma aniga isiisid gabadh muslimadaa bilo soo samaynaysa nabiga intay u danqatay markii nabigu uu xidhay uu nabigu ku dhaqaaqay baa loo bogay quruxdeedii iyo bilicdeedii ninbaa nebi allow anaysan idhaafine baltan aniga igu soo wareeji nabi wuxuu idhi gurigu nabiga ku noqday tiisii dhammaadkayd buu soo xidhay macawistu cusbadoo la laaban buu nabiga u keenay saxaabigii markuu nabigu iska tegey bay saxaabadu ninkii aad u eedeeyeen ninkii nabiga macawistii weyddiistay bay dabagaleen waa eedeeyeen waa cambaareeyeen waxaa le nebi maxamed wax la weyddiiyey inuusan may dhahaynin waad ogayde suubanaha macawistu u baahnaa maxaad oga qaadatay inkaar baad qabtaaye ninkii waa la cadhsaday wuxuu yidhi war nimanyo macawistanaan xidha macwisu waana quruxsanayd macwis weynna waa ahayd nabiga gankiisa iyo oogadiisayna taabatay waxaan rabay intaan meel dhigto in laygu kafnaan doonaya inaan xidhammo doonhayo eedda iga daaya buui sidii noqotay saxaabigii macawistii wuu laabto waa lagu kafno waa lagu xabaalay yacni waxaan oga jeedaa xijaabaad u baahan tahay ood maanta lagu siiye hadday haweeney ku tahay walaala bal soo wareeji midkaani waxay la tahay kaa dhammaan maysa wax aafaysan wey wayba khariban tahayba marya kusuux weeye waxay ruux ku aragtaba keen bay leedahay waxaa weeye n laga farxalan bay leetahay gabadha ayada in laysu dulqaato oo la yska warqabo oo waxaad bixinayso aad quudho ayaa la doonaya maalin maalmaha ka ayuu nabigu nin reemiya u yimid markaasuu nabi allow xoolaan doonahayaa islaamkana waan soo galay xoole iyo hanti nabigu uu hayay oo khanaa'im iyo fay iyo u badnayd sadaqaad muslimiin ay keeneen buu iskugu duway adhigii markuu dareeriyey ninkii reemiyiga ahaa laba buurood buu buuxiyey laba qow oo xag iyo xag kale taagan dhaxdoodii gol dhan yuu adhiga qaatay tolkiibuu adhiga oo la tegey yaa qawmi aslimu fa inna muxamadan yucطii caطaa'an man laa yakhsha alfaqr tolkayu haddaad adduunyo doonaysaan buu idhi iska islaama maxaa yeeley maxamed wuxuu dadka wax u siin oo wax u bixin siduu ruuxaan faqri ka cabsanayn oon adduunyaba aan dan ka lahayn saasayna ahayd ayadoo sidaa tahay oo nabigu wixii la siiyaba uu bixinayo dadka qaarkoodna adduunyo qawyo buuxisay iyo gollo uu siiyey ayaa waxaa og yahay lam yashbac qatu min khubsin kibistan cad iyo cantiradan quruxsan idinku aad turtuurtaan eed daadisaan weligii nabigu kama dhargin waxaa la yahay beerkiisa iyo boggiisa kariimka inuu nabigu ku xidhay dhagaxyo gaajo awgeed iyo macawl awgeed oo ugu xidhay baa la ogyahay idan waad baahan tahay bakhti looma cuno bay soomaalida waaga odhan jireen haddaad dhimanayso dhereerka waa la iska duwaa wax inaga maanta xoolo badan oo inaga ladan adduunka maanta ma jiro qarankeenna hadumo aan kala yaacno meel walbo adduunka maanta la joogo soomaali bay hoofoo duuflaala ha joogto laakiin haddana in layska warqabo oo laysku danqado oo laystoydo ayaa la doonaya waxaa kaloo ka mid a qisaska cajaa'ibka laha ka mid ahaa qisadii bilaal qabsatay iyo suubanaha cabdulahi bn xay alhawsani taabicii la odhan jiray ay wuxuu la yaabay muslimiintu xaaladahay soo mareen iyo nabigu qaabku u soo maamulay iyo saxaabadu hawshaasay uga soo gudbeen faqrigii iyo baahidii iyo dhibaatadii la soo maray iyo maanta wanaaga jira markaasuu taabicigi wuxuu is yidhi bilaalow markaa suuriya meel kamid midoo hadda xalab la yidhaahdo waaliyi gubernatoora ka aha ayuu u tegey wuxuuhi waxaan doonayaa nafaqadii iyo biilkii iyo qaabku nabigu wax maamuli jiray dhaqaalihii iyo eh, iqtisaadku nabigu wax ku maamuli jira wax iiga sheegto bilaal wuu qoslo wuxuu war maxamed wax dhaqaale ah muusan gobonnimo iyo xilkasnimo ayuu wax ku hayay mooyeene hanti ummad ku maamulo muusan hayn nabigu maalinkii la soo saaray ilaa maalinkuu geeriyooday anaa ahaabul wasiirkii maaliyadda khasnajigii nabiga xogeeyayntiisii xogeeyihii anaa ahaabu hal qisaan kuu sheegaya taa ku cibro qaada buu wixna qabsaday een soo marray qisadaa maxay tahay wuxuu yidhi markii aan madiino nimid aan soo hijroonnay baahi badan baa iska jirtay muslimiintuna si habqan ay u imanayeen madiino barakac badan baa jiray reemiyii barakacayoo abaara ku dhaceen baa jiroo muslimiin ahaa muhaajiriin cusuboo daltabyooday baa jiray madiina lala qabsan waaye ansaar iyagoo gob ahaa haddana muslimiinta socday baa ka badnaa nabigu wuxuu yidhi bilaal waxaad yeeshaa wixii aan haynee xoola aad aragtana ruuxii muslimaad aragtee baahan ku aradbixi soo dhowee midaad sooryayso iyo midaad arad bixisa ka dhig haddaad wax weydo dayn inoo soo qaad markaan waxeellaan iska bixinaynaa waxa loo dayn qaadan ee bilaal iyo subanu deymaha ay isu saarhayaan naftooda iyo dantooda mia waa dan muslimiin wuxuu idhi waagii dambe ayaan suuqan tagaa ganacsatadii gaale iyo muslimba wixii jooga madiine intaan islaamku baahin bay ahayde ayaan dayn yaan weydiisan jiray dayn baan soo qaadaa muslim baan ku arad bixiyaa asxaabu sufaan raashin ogu kariya hawshaasaan waday buuri waagi dambaa nin yahuudi ah ama mushrig ah oo madiina maalqabeen ahaa ayaa ii yeedhay buuri wuxuu yidhi bilaalow waxaan ku arkaa maalin walba adoo suuqa wareegahayoo la danyaa isiiya ee waxaad yeeshaa maalinkaad dayn u baahaato ii imow aniga anaa ku siinaye ninkuu yidhi niyow anu deeq ku siin mahaye maalinkaad dayn u bahaata albaabkaas soo istaag kugu taagahayaay waa aad baad ugu fari waana soo dhoweyn wax siismadan ayadaa mararka qaarkood ka qiimo badan daynaad u baahan tahay ninka ku siiya ayaa mararka qaarkood deeqda ka wanaagsan marka aad baan ugu faro waxaadhi laakiin nabigaan la soo tashanay aan kugu soo horceliyo nabigaan ku soo noqday nabi allow waad oga dhibkiina haystay dayn baan intaa raadin jiray nin baa maanta wuxuu yidhi markaad dayn u baahato ii ima waa ku siinhaya waxay doona ha noqote ee ninkaa bal ka war nabigu wuxuu hi waaba gobonnimee waaba faraj ilaahay inaga soo qaad waan iska bixinaynaa dayntii baan iska qaadan jiray buui oon eh, muslimiintu ku waxsiin dayntii markay badatay mudayna lahayd ee muddada ay soo dhowdahay shan maalmood ka hadhay yaa bilaal wuxuu dhi anuu intaan weysaystay duhurkii hortii doonaya marka duhurka laga inaan aadaamo oon muslimiintu salaadda ogu yeedho muslimiintii buu wasiir iclaam u yahay oo xagga warbaahinta asagaa u jooga salaadihii asagaa ugu yeedhi asagaa aqimi xaggii maamulkii maalka iyo dhibkoodana bilaal buu saaran yahay nabigan asaga gacanta ku haya hawshiis dhaqaale salawaatu rabbi wasalaamu calayh anoo taagan buuha weysiistay baa ninkii dayntana siin jira gaalka aha iyo niman ganacsato la socda igu soo baxayba markaasuu yidhi yaa xabashi bilaal magac iyo qoyskiisaba u tirinaya wuxuu ninkaadaan xabashigaohu ma ogtahay tahay waxa kaa xiga muddadii innamaa duunaka arbau layaal afar habeen baa kaa xigtay xilligii ballanta wixii ku siinay ee dayn ahayd deeq igama ahayn buudhi xurmayn adiga aan ku xurmaynna igama ahayn buudhi saaxiibka muxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jacaylaan jeclahay ma ahayne waxaan doonayay buuhi dayntu intay isgarhgaadho oy badato ood iska bixin weydo inaan fooda kaa gooyoon ku addoonsadoon kugu celiyo waxaad ahaan jirtay buuhi bilaal addoonnimuu soo maro waad garanaysaanoo waxaa xoreeyey abubakar baa iibi waad garanaysaa waagana waxaa jira dhaqan aan weli la nasakhino ninkii dayn intii lagu yeeshay iska bixin waaya waa la addoonsan jiray fooda horaa timaha goyn waana calaamad inaad adoon tahay haddii dagaal lagugu qabto fooddaa lagaa goyn haddii lagu munqunsho lagaa tabarbato fooddaa lagaa goyn haddaad dayn iska bixin weydo fooddaa lagaa jiray kadibna qawsaar baad noqon xoogaa addoon baad noqonaysa cabdullaahi taabicigi wuxuu yidhi bilaalow markuu sidaa ku yidhi maxaa dareentay nin xor ah oo muslimiin u aadaamahaya oo dawlad maamulahaya oo la yidhi waxaan rabaa afar beri kadib wixii ka dambeeya inaan ku adoonsado ood adhiga ii raacdo maxaa dareentay buuhi nin raga wuxuu dareemi lahaa baan dareemay laakiin nin dayn kugu leh dow kugu leeyahay buuri waa iskaga aamusay waxaan idhi buuri balballanta ha la gaadho odhan iska tag bilaal gobannimadiisu u fiirso dhibkaa yar ninku la soo karo innagu hadda wuu mataqi wuu calaacali wuu walaahoobi meelahaasuu ordi naftaa ka bixi dhiig ku dhici iyo mxuu ahaay sonkor iyo stress baa ku dhacaay bilaal waa iska aamusay duhurkii buu aadaamay waa la tukaday nabiga kama nixinin casarkii buu aadaamay waa nabiga lama hadlin maqhribkii baa la gaadhay waa la tukaday asagaa aadaamay nabiga ooma sheegin sirta iyo gobanimada iyo dulqaadka iyo gegsiga bilaal ka muuqda waa inaad eh, lagu daydaa la doonaya ceshihii markii la tukaday oo kala dareereen oo nabigu gurigiisii uu tegey buu keligii ka daba tegey nabigu salaamay nabi allowma soo galahaa soo gal bilaal baa fadhiista nabigunabi alla wuxuu idhi maanta xoogow yaroon kaa qariyay baa dhacay haye ninkii gaalkaabaa maanta i yimid wuxuuna leeyahay afar beri wixii ka dambeeya waa ku addoonsanhaya ee maxaa tala ah bilaal wuxuu yidhi nabi allow inaadan hantida haynin waan ogahay ille asagaaba khasnaji ah dhibka dhanba nin ku dhaca asaga ah wax shilin oo ka qarsoon ma jiro wuxuu nabi allow inaad heli karan hantida ayada ah baan ogahay aniguna ma hayo xeradaydana kuma jirto xero tiranta kuma oga buui adna ma haysid ninkan gaalkaana wuxuu doonayaa inuu iceebayo ifadeexeeyo e nabi allah waxaad yeeshaa waan cariro waan baxsane oo dadka muslimiinta miyiga deggan baan ka caancabi oo ku dhuumane inta ilaahay faraj ka keenahaye mu'adin kaloo sii aadaama sii samaysabu wax kale ma ah wuxuu rabaa inuu intuu madax laabo nabigana mu'adin u sii aadaama ilaahay faraj buu keeni doonaa waa ku kalsoon yahay ninkan inuu ceebay oo fooda gooyo oo addoonsada geel raaciy ari buu ka diidan yahay islaamkiisii jiridiisana uu kaga ciyaaro nabigu wuxuu hi cabbaar aamusnaa oo nabigu waa walbahaaray marka wuxuu dhi in shita factamid haddii ay kula qumanaatay waad yeeli kartaa waa runtaa uma heli karo gaalkanna waad mooddaa inuu ku caabaynayo waad fasaxan tahay bilaal wuxuu dhi waan iska tegay isla habeenkiiba gurigiisii buu tegay iskaabula ku ahaa wuxuu waxaan diyaarsaday ee ohligii uu ku qadan lahaa warankiisii seeftiisii gaashaankiisii kabihiisii ubbadii biyaha ahayd ee ku safri lahaa wixiiba meel saarta wuu barkada wuxuu rabaa oogta hor in ooda jabiyu habeen lagama hortaga marka la baxaaye intuu yar seexdo siddeed sac iyo sagaal sac meelaha marka la gaadho inuu madiina ka guuru doonaya markuu yaraha seexday ya wuxuu idhi beelo waan kacay nimay kodol ku taagan tahay ma hurdadu ladi mayso hurda kaa iman mayso xogu haddaad laamadodo waad soo boodi wax yar markaan jiifa waan boodaabuu cirki baan firay xidigii saacad ma jirtee xidiguhu garanhaya waa nin miyuu ku soo koraya habeenkii inuu weli dhiman yahay waagu uusan dhowayn buu arkaa uu seexdaa saddex goor markaan kaaca fadhiistay oon marka afraad kacay buu ama toban sac ku qiyaasan taqriiban yuu saxaabiga kabihi gashaday asagoo alaabti qaanoo labisanaya inuu baxadoonahayaa nin ordahaya u yimid wuxuuhi bilaal ajib rasuul isla habeenkii baa ilaahay nasri keenay boqor ee nasraani ahaa oo fadag jooga meel madiina aan ka dheerayn ilaa konton kilomiter u jirta ayaa muslimiintii soo badanhaya iyo culayskoodii dareemay wuxuu idhi muslimiintan bal hadiye iskaga dir afar halaad buu intuu soo raray oo raashiin iyo dhar iyo alaab iyo maacuun ka soo buuxshay buu nabi maxamed ha loo geeyey hadiye weeye afartii halaad oo raran baa habeenkii soo gashay bilaa lama ogo nabigu markii halahan aday iyo waxa saaranba waa hadiyo min meliki fadag bur war bilaal gaadha bilaal intuusan baxsanin ee uusan oota jabinin ha la gaadho salaaddii haw aadaame saasaa nabigu u soo diray saxaabigaa kale bilaalow waxaa laydhi ajib rasuulalla markii intaa lagu yidhi yaa wuxuu idhi bilaal alxamdu lilaah wuu ilahay faraj inuu keenay nabigu xalay soo kala tageen xushihii waxa uu nabigu fariinta kale u soo ceshay waxbaa soo kordhay ilahay baan ku mahadiyey waan tagay buu alaabtii baan dhigtay waan ninkii baan raacay nabiga anoon gaadhin baa meeshii hadda musallal ciid noqotay masaajidka dushiisa ahayd masaajidka nebi maxamed bannaankiisa ee janaa'ista laguga tukan jiray ayaa waxaan marayba afar halaadoo raran oo fadhida oo weli heeryadii iyo wixii saarraa uu saaray aan laga dejin oon la furin halihii baan sii maray allah haddana ku xamdiyey waanta nabigaan u tagoon salaamay wuxuu idhi bilaalow ma soo martay geel fadhiya iyo iyo alaab saaran ma soo martay awr wada dhugcaysa oo raranoo buuxda ma soo martay haa nabi allow wuxuu idhi halaad iyo waxa saaran kulli adaa iska leh adaa iska leh wuxuu garanhayaa nabigu wuxuu oga jeedo nabiga ninka la dhaqmaa garanhaye waa maxay wardaymihii islaamka iyo culayskiina haysta inagaga bixi wey wuxuu idhi halihii baan ka dejiyey heeryadii iyo alaabta meel ka dhigay ayagii baan eh, intaan kaxeeyey baan meel aya wax ka daaqaan kusoo seetay kusoo dabdara waan soo noqday salaaddii fajara uu ka cayr lahaa buu aadaamay adaankii koobaad iyo kii labaadba markii la tukada waagu baryey iyuu raashiinkii iyo maacuuntii alaabtii qaadoo suuqii baqiic buu geeyey wixoo dhan buu caddeeyey wuxuu wixii dayn ku lahaa nabi maxamed ama aniga igu lahaa ha yimaad hadduu kaash rama kaash baan ku siinaynaa hadduu badeeca raban badeecu ku qaadan hawshii si u wada afartii riti waxay saaraa oo dhan laba diinaar baa ka soo hadhay kulli dayn islaam buu bilaal ku bixiyey duhurkii oon la gaadhin bilaal soo noqday afartii halaadna wuu iibiyey iyaguna wuu kaashgareeyey wuxuu dhan waxaa ka soo laba diinaar nebi maxamedoo keligii masaajidka fadhiya duhurna weli aan la gaadhin baan u imid buuri waan salaamay suubanaha markaan salaamay yuuhi bilaalow wixii adduunyada dhankaada jiray maxaa ka hadhay xunabi allaw laba diinaar baan ka soo reebayo aan is yidhi ruux muslimo baahan galabta amaad ama ruuxan wareegtada iyo dhawaqa aan maqal oo dayn nugula amu soo baxa laba diinaar oo indifaac ugu talagalay baan haya nabig wuxuu labadaa diinaar gabalku intuusan dhexaad aadan bixinin oo ruux muslim aadan siin ama aadan dayn ku bixinin gurigay u dhaalman mahayo caawa masaajidkan barya haya nabigu dhab kastoo haysta wuxuu rabaa inuu saxaabadan tarbiyeeyo oo adduunyo waxay tahay baro oo uu xilkasnimo iyo mas-uuliyad dareensiiyo laba diinaar buu nabigu habeenkii gurigiisa u barya masaajidkii dalaal wuxuu waan baxay labadii diinaar labada shilin waxaan u dhiibaaban waayayba quman buuri waan iska hayey nabigu habeenkii meeshiibuu baryey masaajidkuu seexday gurigiisa ooma dheelmanin maalinkii dambe yuu bilaal baxay ruux ka qaatuba waayo labada diinaar uu siiyo habeenkii labaadna nabigu waa baryey laba habeen buu masaajidka nabigu seexday bilaal inuu bixin waayey awgeed laba shilin uu salqayn waayo laba shilin keliya wixii kaloo dhan waa bixiya laba shilinoo soo hadhay baa beela lagu haysta wuxuu yidhi beela galabkii saddexaad ee nabigu u dheelman lahaa masjidka ayaa waxaan helayba laba muslimiinoo musaafiriina oo sahaadbu ka gooda oo rafaadsan oo indhaha wareejinaya oo meelay u dhaqaaqaan gabalku hadduu dhacgaran la masaajidkaad gashaan ma dawarsataan maxaad samaysaan yaa war maxaad ahayde muslimiin baana xaggee ka timaadeen meel heblo maxaa dhib ah sahayda baa naga goday war labadan shilin qaata buur labadan diin adugu dinaarkan hoo kanna hoo sahay ku baagteen way ku arad baxeen way baxeen buu galabkeen nimankii markii buu soo orday bilaal nabigu nabi maxamedow ilaahay mahaddi maanta laba muslim oo dhibban baan labada dinaar ku taagay nabi wuxuu uhi alxamdu lilaahi aladii araaxanii minhaa ilaahayga culayskeeda iga raaxayey baa mahad iskale leh labadaa diinaar nabiga culays ku haysaba adduunyo subanu halkaasuu ka jooga xadiidka asaga xadiid saxiixa weeye abu daawud buu ku yimaada ibni xibbaan xadiid sugan weeye taabicigiibu marka bilaa isku majiro wuxuu yidhi haada aladii sa'altanii canhu min nafaqati rasuuliillah warbiilkii nabi maxamed iyo dhaqaalihiisii iyo awooddii dhaqaalaheed i weydiisay taasaa cibro iyo tusaale kugu filan buur in nabigu laba habeen uu meel bariyey anigana lay addoonsan gaadhay dhib muslim iyo dhaqaala yari awgeed taasaa cibro kugu filan waxaan oga jeednaa ilaahay baa inagu in haddayna barakeeyey nin walba wuxuu uun maanta ku dhaqaaqo heli karaa ninkan heli karin qaraabiya dad ahlo ku tiirsan yahay dabkaa la shita laakiin dad inaga daran baa jiro oo meel walbaba daadsan dadka muslimiinta ha laga warqabo yaan la isdhiganin caaisha radi allahu tacaala canha yaa qiso cajiib badan oo xanuun badan ka sheekaysa iyaduna oo nabiga ku saabsan waxay tidhi nabigu xilliguu geeriyoonayey ee xanuunku nabigu ku batay toddoba diinaar oo dahab ah ayaa guriga taallay oo nabigu yidhi ha la bixiyo nabigu markuu xanuunku bilaaba arkay inuusan eh, xaalkiisu uu salanayn buu nabigu todobadaa dinaar caaisho ay bixi caaisho waxay ku mashquushay nabigu mardintiisii iyo baxnaanintiisii iyo xanuunkiisii iyo bay ku mashquushay maalinkii dambe isniintii ka horraysay axaddii eh, isniin buu nabigu eh, geeriyoodayey axaddii ayuu nabigu wuxuu yidhi toddobiya dinaar ma bixiseen nabi allow weli way taallaa caaisho todoban dinaar qaadoo cali ku wareeji cali ugee ha bixiya ha nafaqeeye uma uqmiya calayh nabigu waa soo miirsaday intuu doorsoomay xanuunka ka tira badshay oo ka sidacleeyey buu nabigu dhacay markuu miirsado maankiisa soo noqdo wuxuu odhanaya toddobadii dinaar maxay fashay toddobadii shilin xaggeed geyseen ma bixiseen nabi alla way taallaa waan kugu mashquullay galabkii isniintayda ee habeenkii isniintayda caaisha todoba dinaar ay cali u geysay oy bixisay waxay soo dawarsa waxay soo caariyeysatay saliid faynuustii iyo laambadii habeenkii la shidi lahaa ee nabiga lagu marlin lahaa ee xaalkiisa lagu kontrooli lahaa ee iftiinka ahayd koronto ma jirtee caaisho intay wareegtay bay deris ka soo qaadatay nabiguna wuxuu ku caanaya toddobadan diinaar guriga maxay u baryaysaa dab loo shidoo faynosiya ilaysna nabigu markaa ma hayo cayasaliid bay soo daynsanaysaa iyo laambad iyo subaga iyo xaydh ay laambadda ku shubatay iyo faynuusta toddoba diinaaree taallay nabigu wuxuu le hadaadaan bixinin oo aadan u geynin ciddii mudnayd waan kala dhimanaynaa yacnii dadkii noocaa loo tarbiyeeyey waagi dambe waxaa dhacday caaishu in maalin ay qaybisay keligeed toddobaatan kun oo dirham bay galab qaybisay iyadoo sooman galabkay toddobaatan kun oo dirham qaybisay oo xoola ayadoo ay lahaydoo sadaqaysatay ah ayadoo sooman waxay ku afurtay weyday casarkan ay qaybi toddobaatan kun oo dirham afur la'aanna waa ka tahay waxaa ka warramay cbdulahi bn zubayr wuxuu leeyay galabka ay qaybinayso toddobaatan kun ee dirham xijaabka ay qabto toddobaatan meelood buu ka karraa buu xijaab karkaran oo qayb cad iyo qayb madoob iyo mid baroon ah iyo mid jaallo ah oo asaga dhanba wada karkar ah bay qabtaa waxayna sadaqaysan toddobaatan kun oo dirham nin maanta haysta ama heli kara iduguma jiro soomaali kuma ogi toddobaatan kun oo dirham nin heli kara hantida intaa la egay muslimiintu ay ku soo sadaqaysteen caaisho ama hadiye loogu keenay ama qaraaba xidhiidhiis ama aswaajta nebi maxamed aad bay u xidhin jirtay saxaabadii lagu xidhiidhiyey ayadii baa ka baahan oo ka afurla xijaabkay qabtana waa ka karkaran yahay inagu marka labaiyo xijaab iyo siddeed xijaab iyo soddon xijaab ka wadaadka boorso khamiisye ah iyo intaasoo muxuuha ah cumaamado ah baa u yaalla waxaa laga yaabaa inaan daaca qurannaba oo dhakhtaro loo tago muxuu ahay sidii eh, culayska la yskaga dhimi lahaa ama uun cadiinta in hasaaraan loo goyn lahaa marka waxaa weeye hawsha ayada ah waa in lagu baraarugoo sidaasi lagu e, talagalo oo lagu cibro qaato dadkaana lagu daydo dadka maxaa yeelay waxay doonaayeen baynu doonaynaa nebi maxamed meeshuu u socday salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo caaisha u socotay oo bilaal u socday baynu u soconnaa wanaaggay alla ka doonahayaan mid lamidaan ka doonaynaa cadaabka iyo naarta iyo ciqaabtay ka cararhayaanna waanu ka cararaynaa wa maca daalika waxaynu rabnaa dhaqankoodii iyo wanaagoodii iyo camalkoodii iyo sida ahaay inaanan ku dayanin xaggana aan god la gallo oonsu meel tagnaan doonana wax isqabtaa ma ahe hawshaasi waxa laga badelo abubakar asidiiq radi allahu tacaala can nabiga yaa aad iyo aad ogu abaal muxuu ahaaye ogu mahadnaqay shukriya amahadna u jeediyey maa nafacanii maalun qatu ilaa maalu abi bakar maal iyo hanti wax itartay nabigu ma jirin intaan muslimiinta dhex joogay wax tarhayey ilaa maalka abubakar mooye yacnii abubakar malyan dheer baa markuu islaamahayay wuxuu hanti lahaa wuxuu ku nafaqeeyey muslimiinta iyo difaaci muslimiinta addoommo soo iibintood difaacood nebiga dhaqaalihiisi agoontii masaakiintii fuqarada muslimiinta culaysi nabiga sara abubakar baa marka ooyey markuu nabigu sidaa yidhi hanti wax itartay oon ka ahayn hantina abubakar fa baka abubakar wuxuuna yidhi nabi maxamedow wahal nafacani allaahu ilaa bik aniga anoo mushriga oo ilaahay khayrkii caabuda oo dhagax daba taagan baa ilaahay adigay dharqabtay u kaa badbaadiyey abaal iyo gallad adaa igula mooyeene anuu gacan kuguma lihi nabi allaw mar damban ha ku celin hawsha ayada ninkii noocaas ahaa maxaa yeelay nebi maxamed buu ku arkay asaguna gobgob dhashay buu ahaa nabi iyo rasuul qiimo badanna ilaahay baa hordhigo uu ku dayanayay asaga iyo cumar baa istafi jiray xagga waxbixinta iyo wanaagga cumar baa laakiin waagii dambe samro wuxuu idhi maalin baa nabigu wuxuu idhi wax la baxa maalinkaa nabigu le wala bax waxay ku soo hagaagtayba anoo maalinkaa xoolo badan haysta waxaan isidhi buri abubakar maanta ka reeg weligaaba intaad tartantaan oo khayr ku tartantaan kaa badan jiray maanta samri wixii xoola aan hayay baa laba isle ka dhigay baa nus nabiga u keenay buuri markaasuu nabigu yidhi maxaad oga soo tagtay carruurtii ahalkii nabi allow nisna waa kan nisna waan oga soo tegay buuri cumar abubakar baa asagu yimid wuxuu ka naxay buu soo kaxay macaldusuuddii iyo fujaamihii bakeerihiibuu keenay xadhkihiibuu soo furfuray nabigu wuxuu dhi abubakarow maxaad carruurta oga soo tagtay ilaahay iyo rasuulkiisa waan oga soo tagay buui waxaan hayana waa ka nabi allow cumar waa arkahaya maalinkaa go'aan waxaan qaatay buuhi allah uu saabiquhu abadan ilaa khayr buui dib dambe abubakar inaan la tartamin oonan isku loodinin oonan la looltamin baan go'aan gaadhay buuhi maxaa yeelay abubakar dhaqankaana waa lagu yaqaanay nebi maxamedna waa ku dayanayay asaga cumar laftirkiisu nin yar dabyar shidan ma ahayn dhaqankiisa waxaa kamid mid ahaa shay hadduu u bogo wuu sadaqaysan jiray hantida uu leeyahay shaygu u bogay uu ka helo ama ajabi wuu bixin jirayba inagu dhaqan waxaa inoo ah bini aadamna ama soomaali nahayba waxaad u bogto xagga dambegee abaaxadda ku sii rid sii fogee qolka jiifka baa lagu sii geynhayaa waxyaabaha sakaraadka meelaha lasoo dhigaaba cumar asagu wuxuu u bogay aad iyo aad ooga helou bixinayaa wuxuu aad u bixin jiray cumar sonkorta iyo waxyaabaha macmacaan waagii dambaa wiilkiisibaa weydiiyey cabdulaahi aabba wuxuu idhi sonkor iyo wax macaan ubaad bixisaaye waa side wuxuu idhi inta la cuno shaygaan u jeclaa weybu waxaan u bixiyaa macaankaan u jeclahay shayga macaan sonkor iyo xalwadda iyo timirta iyo waxyaabaha noocaasee macmacaan baan u jeclay marka iyagaan bixinaya ilaahina wuxuu ihi lam tanalubir xataa tunfiquu mima tuxibuun maalin waaxida ayuu galab labaatan iyo laba kun oo dirham buu qaybiyey fii majlisin waaxidin galabkana wuxuu ku afuraa loo soo dayinsadaa cumar isagoo amiiroo khaliif amiiruulmu'miniin ah galabkii wuu soomanaa oo khamiisaad sida galabkan oo kale yaa waxaa loo soo dayinsaday afurkiisii wuxuuna qaybiyey labaatan iyo laba kun oo dirham masaakiintu u qaybiyey fii jalsatin waaxida xoolaha markaad bixisa allah ku soo gelin aakhare haddaad u socotood geediya safar tahay waa inuu wax kaa horeeyo talagalkaasay saxaabadu lahaayeen cumaan ibnu cafaan oo tabaqada iyo loodka ka tirsana ceel baa biyihiisa loo baahday madiina ceelasha khadhaar baa ku badnaa ee cusbada ah biyaha macan waa ku yaraayeen ceel qiimo badan nin yahuudiya uu lahaa yuu nabigu wuxuu yihi ceelka ayaa inoo soo iibiya oo janno ilahay ugu bishaareeya afartan kun oo dirhan buu ka bixiya ceelkii cumaan wuxuu hi asaga ah anaa iibiyey muslimiintuna waqaf ku yahay wadaantaydu waa wadaan kamida mida wadaannaha muslimiinta dhacaysa ciidankii tabuuk baxahayee soddonka kun ahaa ee nabigu dhaqaale u waayey wuxuu idhi yaa ciidanka ka qayb qadanoo ciidanka amba bixinayo sahaydiisii saanadiisa bixinaya toban kun oo dirhan buu bixiyey waagi dambe labadaa xaala markay iskugu xigsadeen nabigu wuxuu idhi allaahumma akfir licumaana ma aqbala wamaa adbar ma akhfa wamaa aclan wamaa asara wamaa ajhar wuxuu ilaah cufmaan waxaad u dhaaftaa dembigiisa hor iyo kii dambaba alla u dhaaf wuxuu qariya iyo wuxuu muujiyaba alla u dhaaf wuxuu siraysta iyo wuxuu la dhawaaqaba alla u la jahro maa dara cumaanu maa facala bacda alyowm cumaan wax dambe oo dhibi ma jiro maanta wixii ka dambeeya dembi kasta uu ku dhaco oo dhib u geysan lama arka weeye maxaa yeele xasanaadka iyo ajirka iyo sadaqaadka uu la baxay baa heerkaa gaadhsiiyey alimaam ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa halganka iyo waxtarka iyo kartida iyo xataa cilmigaba waxaa cilmi badnaa waxtar badnaa xagga dagaalka iyo halganka geesinimada halyeynimada cali laakiin waxaa fadli badanoo muslimiinta xaggooda horeeya cumaan wuxuu le cumaan wuxuu ka hormaray waxbixinta sadaqaadkii iyo xooluhu bixinayey iyo masaakiintu uu caawinayey yaa waxay keeneen halgankii iyo jihaadkii iyo awooddii caliba inuu ku dhaafo marka hawshu hawl sahlan ma ah weliba waxbixinta maanta ugu darane meelo badan baa la iska soo galay muslimiintaha laga warqabo cabdiraxmaan bni cawf dhuluu ku lahaa reer bani nadiir yuu afartan kun oo dirham diinaar ku iibsaday afartan kun oo diinaar oo dahab ah dhulu asagu lahaa buu iibiyey lacag wuxuu siistay afartan kun oo dirham ah diinaar ah galab buu qaybiyey fii bani zuhrata wa fuqaraa'i اlmuslimiin waaswaaji rasuulilah xaasaska nebi maxamed iyo qaraabadiisii iyo fuqarada muslimiinta u qaybiyey waa afartan kun oo diinaar caaisha marka loo geeyo xoolihii xoolo ka mid a ah, xooluhu cabdiraxmaan qayb bni cawf aلzuhri ayaa caaisha loo geeyey markaasay tidhi xoolahan badani maxay ahayd cabdiraxmaan baa soo dhiibay baa layidhi waxay tihi allaahumma saqa allahu bna cawfin min salsabiil jannay tihi ibni cawf allaha ka waraabiyo durdurka iyo ilaha jannada maxaa yeelay waxaan maqlayt nabigoole laa yaxnu calaykunna bacdi ilaa saabiruun anu haddaan dhinto dadka idiin dubnixi ee idiin danqan ee idinka warqabi haddaad ummahaatlmuminiin tihiin dadka saabiriinta iyo ahlu yaqiinka aweybu ah nabigu sal slm nabigu intuu noolaa haweenka nabi aad baa looga warqabay asagaa lagu xidhiidhin jiray nabigaa lagu maamuusayey kaalgacaylkiisaa lagu raadin jiray laakiin nabigu markuu geeriyoodu xijaabtay haweenkii nebi maxamed iyo ummahaatulmu'miniin dad yarba u danqanay abubakar iyo cumar iyo cumaan raggaa waaweyn umbaa hawshaasi ka warqabay cabdiraxmaan marka ibnu cawf raggaasuu ka mid ahaa maalin baa beeruu ku lahaa xadiiqo weyn oo uu ku lahaa madiina dusheeda nimanna basruu ku lahaa baa la sheegay iyo afar boqol oo kun oo dirham buu ka bixiyey afartii boqoloo kun buu u qaybiyey calaa aswaaji rasuulilah waa afar boqoloo kunoo dirham waa fido waxa laga hadlaayo ma aha shilin iyo waxaan xaashida adduunka la wado haweenkii nebi maxamed ee sagaalkaa wixii ka noolaaba uu qaybshiya carruurtoodii aad bay oga mahadnaqeen dalxa ibnu cubaydilah alfayaad fayaad baa loo bixiyay gacan furan buu ahaa webi qulqulahaya iyo bad butaacaysa ayuu ahaa fayaad saasaa loogu baxshay nin aad gacan furan buu ahaa maalin maalmaha ka mid a ah u soogan asagoo walbahaarsan oo wejigiisu baddelan yahay oy kodol ku taagantay iyo kurbo xaaskaba waxay tihi m wax dhibaa jira maanaad i dhibsatay oo waxayga tabanaysaa aynu wada xaajonu markaan kuraalle geliye wuxuu hi gabadh muslimad ah oo nin u dhexda haweeneed u qiimbadnid baa tahaye dhibka ahayaa waxaa weyan la bedelanaya hanti badan baa guriga taalla dhowr goor baan damca inaan qaybi iima suuragelin caawa haddaan geeriyoodo oo hantidan iyadoo taalla ilaahay waxaan la hortegi baana garanaynin buur marka kurbaday ugu haysa hantidaani ayaan la badelanahay galabkii buu qaybiyey fastaraaxa wastanaara wajhuhu wejigiisi baa ifay wuu isbedelay waa xoolo asaga uu leeyahay zaka saaran ma aha waajib lagu leeyahay ma aha daymo ku maqan ma aha waa sadaqo oo ilaahay dartii iyo qurban oo la baxaaya wey markuu bixiyey ayuu wejigiisii ifay oo nuuray xaaskiisii baa ka sheekaysay raxmat ullaahi tacaala calayha saxaabiga loo odhan jiray abulmasaakiin in loo bixiyey baa jiray oo nabigu ilmaadeer ahaayee jacfar ibn abi aalib saxaabigii la odhan jiray ee mu'to ku shahiiday abu hurayra ka sheekaynaya oo min asxaabi sufa ahaa nin iska danyar ahaa wuxuuhi kunnaa nusami jacfaran abalmasaakiin ayagaa magacoo la baxayba nabi maxamed ma weydiin maaya jacfarow magacaa abulmasaakiin baa kunyadiisa la yidhaahdaa saxaaba oo la baxday masaakiin baa oo la baxay masaakiintu ninka u ror ee u danqada ee u naxariista ee u nugul ee ka warqaba waa ogyihi magac wanaagsan bay oola baxahayaan aba hurr waa lagu yidhi bal xaalkiisu muxuu ahaa wuxuu yidhi markuu salaadaha tukado ruuxu muslima war ku kaxayn jiray inaa keen shan toban labaatan soddon masaakiinta masaajidda ku noole taagan buu kaxaynaya guriguuna geyn jiray gurigiisa wixii yaalle ama helowna siin jiray buu hadduu wax waayo mararka qaarkood caagad iyo qumbe ay saliid ka dhammaatay ama subag ka dhammaaday ama intii malab lagu shubay dhammaaday iyo intuu soo qadoo dilaaciyo jeexo yuu dhihi jira leefleefa wax ku yaalla carabka marmariya wax kala ma haye qumbihii iyo caagadii buu jeexaaya ku hadhsanaa iyo dufanka iyo duxdi ama malabkii ku hadhay salkiisuu dhihi leefleefa markaasaan carabka marin jiray buuri fa samaynahu abalmasaakiin masaakiinta aabbahood baan u bixinay buuri nabi maxamed baa taagan saxaaboo dhan baa joogta nimba ninbuu wax dheer yahay oo ka daran yahay abu ayub alansaari markuu nabigu soo hijrooday ninkii nabiga aad u maamusay baa nabigagurigiisina siiyey waagi dambe cabdullahi bni cabbaasoo waali ka ah basra ayaa abu ayuboo socotaa ku degey gurigiisii ku degey cabdullahi bni cabbaas wuxuu idhi abaalkii nabiga aad u gashay ber maanta kuu gudahayaa buuri abaalkii nebi maxamed u geysatay ayaan kuu gudahayaa buuri gurigii cabdullaahi uu deganaa gubarnatoor uu deganaa buu oga baxay gurigan ku soo deg guriga markuu ku soo dejiyey buu maxaa dayn lagugu leh abu ayuuba wuxuu hi labaatan oo diinaar baa lagu leeyo dayn ah wuxuu hi labaatankana waan bixiyey labaatan sahayana waata afartan kun buu siiyey labaatankii diinaaree kun ee lagu lahaa anaa tunka saarto waa bixiya waatan buu labaatan sahayna waata guriga iyo waxa yaalana iskale buui guriga aad barida xalay in kaaga baxay wixii alaabee taalla sariirihii maacuuntii faraajintii gugashii oo dhan wax kastoo yeeladaa iska leh iyo gurigaba dayntiina waa baxshay labaatan kun oo dinaarna waa tan buri maxaad saa u yeeshay baa lidhi abaalkii nabigu u galay baan gudhayaa buri yacnii saxaabadu dhaqankoodu sidaasuu iska ahaa wuxuu ugu daray labaatan addoon ugu siiye oo khaadimina ku khidmeeya maxaa yeelay buu nabigu markuu kula deganaa ee gurigaada uu deganaa adaa u khidmayn u adeegahayey waxaad astaahishaa maanta maadaama aan waxayno inaad abu ayuubaad u baahanin buu adeege labaatan addoon buu siiyey labaatan khaadim oo gacan yaro ah labaatanka ha kuu khidmayso labaatanka kunna waa sahay oo dahab ah labaatan kalena anaa baxshay guriga iyo wix yaallahdaa iskale buui muslimiintu hawsha aad bay ugu mahadiyeen cabdullahi bni cabaas ragga tilmaaman buu ku jira waxaa la odhan jiray kaana huwa annaasu fii maalihi sawaa asaga iyo hantida uu leeyahay iyo dadku waa u sinaayeen asaga cabdulahi bn cabaas iyo dadku hantida uu leeya waa u sinaayeen man sa'alahu wa man lam yas'alu acطaahu ibtidaa'an baa layidhi ninkii wax weydiisa wuu siin jiray ninkan wax weyddiinna asagaaba ku bilaabi jiray war maxaad u baahan tahay xaalkaada ka waran xaggee wax marahaya dhibku see yahay maxaa maanta aan kuu qaban karaa dadku si dad nooca ah oo saa isula nool bay ahayn iska warqaba walaalkii cubaydillahi bni cabbaas baa asaga ka daraa wuxuu ahaa cubaydillaah awalu man fatara jiraana dariskiisa ruux afuriya isaga ugu horreeyey ramadaan haddii la gaadho afartan xagga midiga iyo afartan xagga bidixa iyo afartan ka horaysa iyo afartan ka dambaysa boqol iyo labaatan qoys buu afurin jiray dab shidan mahayaan laa suxuur walaa afur asagaa la wareegahay intaan bisha la gaadhin buu sii rukuman jiro la ballami jira niman haddii bisha la gaadho hawshayaan laisku lugoynin wixii loo baahdo aniga halla weydiiyo awalu man fatara jiraanah wuxuu ahaa cubaydullah bni cabbaas ninkii u horreeye wadooyinka raashiin dhiga waagi dambe wuxuu samayn jiray waddooyinkii biyo iyo raashiin ay cunaan masaakiinta u dhigi jiray guryuu sameeyey ay martidu ku soo yootay barido iyo dad raashiin u karshiya biyo iyo baadba siiya iyo dad kontaroola oo hawshaa wax ka qabta innaguna kuwii masaajida taagnaa ee magan allah ay ku hayay baan dhaafayna wax waalan waa ituug weeye wal wa kudhi muslima ma aha gaal wayaa la yidhi gaalnimo kama ahee waxbixintuu diidan yahay waan arkoon wax fiicanba ma aha iyagoo ina tuugi oo rafan haya ayaan waxba la siinayn waa dhowey waad la socotaan masjidka sootiyi ku yaala muslim baa gaajo ugu nafbaxay amin duhuru istaagay wuxuuhi waxay siiya nafti baa i xalay ma cashayno oo saaka ma quracan saddex maalmood koor wax iigu dambaysa waa lagu qoslaxaa beentii wey anaaba aqaanaba casarkiiba ku noqday asagoo sakarado haddana istaagay waa laga kala dareeray maqrib buu naf dhakhtar baa la geeyey waa la qaaday waa la baray waxaan gaajayn ma dilin baa layidhi halkaasay hawsheennu maraysa haddaynu muslimiin nahay marka cid kaloo inaga maqan kuwii ina xagxaganayey ina hoos taagnaa ee magan alla ay ku hayeen dhaha caddaynaya baa la dhaafaya gaajan u dhammaanaye mid iska dhowrsoon oo dhowrsanaya oo is-ilaalinaya oo sariiganaya oo xishoonaya warkiiba jooji macawlbaa dili xisaabtaana aakharaa kollay la wada tegi doona nabig wuxu sal slam dadka u horreeyay xisaabtooda la qaaday waxaa kamida laba deris oo midkoodna baahnaa midna dhargahayay deriska wuxuuna ilaah weydii deriskaygu wuxuu la dacaqurmayey raashinkana ugu baryahay anuguna ay gaajo ii dishay mi muslim ahayn walaalkii xaq ku hawshaasi waa inin walba xisaab uu diyaariyo maalin maalmaha ka ayaa u yimid ninbaa u yimid ansaari cabdullahi ubaydilla bni cabbaas wuxuu ku uhi cubaydilla bni cabbaasow xalay baa wiil ii dhashay fasamaytu cubayd allah waxaan u bixiyey ubaydillaah baan u bixiyey anoo doonahaya ilaahay addoonkiisa inuu noqdo oo magacaasi barakaysanaya hooyadii laakiin way umu raacdo way dhimatay buui wiilkii waxaan siiyana ma hayo cid u khidmayso xanaanaysana ma hayo waanan gacan marnay xaalkayga waa sidaa buui wuxuu markii yidhi addoommahayga toban ka mid ah oo dumar ah lagu wareejiyey ninkaas addoommo dhowruu lahaa toban ka mid uu siiyey tobankaas wiilka waa inay xanaaneeyaan rabaayada mid nuujisa iyo mid u adeegtaa ha noqde adugu wuxuu idhi xoolahaan leeh kalabarh baad leedahay wixii anigu aan maanta ka naco kalabarh baan ku siiyey buuri haddaysan kugu fillaynna waxaan leeho dhan la wareeg buuri kalabarh ma ku deeqaa mise maya hadduu ku deeqo waa khayr haddaysan kugu fillayn waxaan leeyahan ka wareegahayaaba dhammaantii wuxuu idhi kalabarh ooma baahani toban addoonna waa iga badantah hal addoon baa igu filan middanka nin xoog badan oo shaqaysan karaan ahay intaan wax ka helhayo oon xoogo yaroo beelaan rabaa keliya anaa isku filan yacni waa gob weeye xoogo waa baahday mooyeene nin hadda inuu ummad hoos taga doonhaya ma aha maalin maalmaha ka ayaa waxaa loo sheegay xusein bni caliy bn waa adeer ugu aadan yahay iyo waxaa isku dhacay mucaawin abi sufyaan saxaabigaasna qiimaha badnaa waagu khaliifka ahaa xuseeninyar kulkulul buu ahaa way isqabteen biilkii muslimiinta la siinayey iyo hadaayaadkii iyo xidhiidhintii iyo garaamaadkii dowladdu muslimiinta siinaysay baa xuseen laga gooyey nin xaasas badanoo carruur badanna waa ahayo qaraabo badan xuseen waa baahday culays baa ku soo baxay mucaawin wuxuu ugu talagalay ninka intuu baahdo oo muto inuu ka amar qaato oo ka dambeeyo oo waaga dambe uu markaasi u taliyo xuseen nin yar buu ahaa xagga dabica ahaan nin adag buu ahaa khaasatan nimankan saxaabadii ama muslimiinta reer banu umayna aad baa ugu kacsanaa marka waagi dambaa waxaa yimid cubaydila bni cabaas baa magaalada uu ku noolaa xusein bn cali bn abi aalib faatima wiilkeedii ayuu yimid waxaa la yidhi xuseenow xaalkaada waa liitaaye haddii mucaawiyo ku gooyey ee jidiinkana uu kaa gooyey muslimiintana uu kaa faquuqay oo kaa dhex saaray cubaydilaahi baa joogay maad la hadashid wuxuuhi cubaydilaahi asagaaba dhibkiisu badan yahay oo intaasoo qaraabaa intaasoo ahla saaran yahay iga daaye marka waxaa la yidhi maya cid aan maanta wax ku tari oo ninka aan ka ahaynoo baahyadaada ku filan ma jiraan baa leh cubaydillah ibni cabbaas wuxuu ahaa nin qalbi nugul oo ilmadu ay soo dhaafto oo danqada oon silac iyo saxrir arki karin buu ahaa iimaan buu lahaa waraaqbu marka xuseen qoro wuxuu yidhi cubaydillahi buu u diray wuxuu yidhi dhibkaasaa jira mucaawina saasuu ii galay xaalkaygu waa liitaa cawradeeda astur bur allaha ku asture waraaqdii markuu akhriyey waa ilmihey cubaydillaahi ibnu cabbaas markaasuu ku yidhi khaadimkiisii ixmil ila اlxusayn nisfa ma amlikuhu min dahabin aw fidatin aw daabbatin aw hamin aw daar buuri xuseen waxaad u geysaa buui wixii aan leeyahay kala barhkii ama dahaba ama fida'a ama dunya'a ama guri'a ama daara ama xoolo nool ah wuxuu yidhi <clears throat> wa annii shaatartu bimaali waxaadna u sheegtaa xoolahii kala badh inaan siiyo u sheeg fain aqnacahu dalika wailaa farjic waxmil ilayhi shadr alaakhar bur hadduu ku qanco waa khayr hadduu ku qanci waayo xoolaha inta dhimaan waxaan leehay o dhan u kaxeey bur u gee waxaad u sheegtaa xoolihii kale bar buu walaalkaa kuu soo diray wiilkaad adeerku u ahayd cubaydillaah hadduu ku qanco u iimaansado oo ku qanco waa khayr haddii kale xoolahao dhan u gee bur xuseen baa hawshii loo sheegay wuxuu idhi kalabarhku waa iga badan yahay wii asturo allaha asturo haddaanan dhimann godgelin waa abaal gudi doonaa bur haddaanan gudgelinna waanabaada gudi doonaa habeen habeennaha ka mid ah ayuu asagoo socdo khaadimkiisu uu la socdo ayaa roob meel cidla ku helay meel u dhaxaysa shaam iyo madiinu roob ku helay gudcmo ah, iyagoo markaa hamagsanayay dab meel ku arkeen dabkii bay aadeen asagii khaadimkiisii nin aad u quruxsanoo haybadlana u ahaa cubayd ibni cabbaas oday bay u tageen haweenay umula wata oy la socoto ri'ir maanna wata ilmo yar bay wadataa naaskeedu caana ma laha ridaasaa ilmaha caana looga dhigo naas looga dhiga odaygii waayeelkaa markay nin laba nin ay soo fadhiisteen oo dabka la soo kulaaxeen wuu xushooday ridii irmaanay ee islaantu ay wadatay ilmaha lagu korinay wiilka lagu korinayay buu intuu gadaal ka bixiyey buu gowraco soo kariyey islaantii baa waxay tidhi haddaad ridan gowracdo aniguna waan dhiman matay ilmuhuna wuu dhiman wuxuu idhi almowtu khayru min allumi odayga gabalnadiisa u firs wuxuu idhi almowtu khayru min allumi geerida ayaa ka wanaagsan buhi gunnimada nin waayeela iyo socoto iyo marti inay caaw nagu soo hoydaan meel cidla ah oon ahal joogin xaggana ay nagu qadaan ayaa geerida ka daran buuri cubaydillah hawshii waagi markuu baryey buu reerka fiiriyey waa islaan ilmo yar wadaato oon markaa iyadu ilmihiiba riidu ku noolaaba xalay loo gowracay khaadimkiisi wuxuu ku yidhi wax hanti ah maxaan wadanaa shan boqoloo dirham baan wadanaa wax sahay ah shanta boqoloo dirham ku wareejii buu yidhi odayga odayga sii buu yidhi khaadimkaa wuxuu yidhi odaygaani boqol dirham baa ku filan shan dirham baa ku filan adiga kuma yaqaan inaad nin reer bani haashima tahay oo aalu beyti rasuulilaahi tahay oo cabaas ku dhalay oo cubaydilaahi aad tahay garan mahayo odayga kuma yaqaan toban riyood wax u goyaan buu ka dah wuxuu idhi asagu hadduusan garanaynin waxaan anaa is aqaan anaa is buri allana waa i yaqaanaa dhaqankii ilaahay i baray ee anugu dhaqan ala badeli allah ina siina lacagta bixi buuri shantii boqoloo dirham buu u dhiibay odaygii dhulkaa la wareegay waa duceeyey wuxuu idhi horta laba qoys mid unbaa yaa tahay buuri carab waan kala aqaannaaye ma reer bani haashim baa tahay mise ree aklumuraarnima eh, oo ree eh, yaman ahaa boqorro ahaa baa tahay labadaa qoys midun baa tahay qoys kale mama noqon karti dhaqanka waa la kala yaqaanaa dadku isku maydhaxna ma aha isku hilibna ma aha isku gubannimana ma aha dad xoolaha ku suuxi ku nafbixi baa jira dad duunyada bixintooda aysan dhibin baa jira waxaa weeyaan wuxuu idhi hawsha ka baxo ama ree aklumuraar eh, aan noqdo ama ree bani haashim aan noqdee waxaa adaa iga gobsan buui maxaa yeelay anugu w aan adduunyada aan lahaa qayb ka midaan ku siiye bui an boqoloo dirham oon say u watay baan ku siiyey laakiin adugu waxaa dunya ka naxday ridi kuu irmaanayd baad ii gowracday labadeenna wuxuu dhi adaa sarreeye horey u soco wuu iska tegey shaam buu tegey cubaydillaah wuu soo noqday odaygii shantii boqolee dirham geel buu ka tabcaday lo iyo geel iyo adhi kiiba boqol gaadhahayuu ka tabcaday waagii dambe waa lagu sheekaystay nin hani uu noqday shantii boqole uu bixiyey baa alla u barakeey waxaan oga jeedaa gabagabadu waxaa wey qaabkaynu u dhaqmayne aynu haddaynu muslimiin nahay maanta aynu ku sugan nahay iska warqabeed la'aanta naxariis la'aanta saan la isugu danqanaynin een dux iimaanba isu inoogu jirin iyo dhibka ina haystay adduunyada maanta ka jiraay waa laba aan isqabaninoo ismoog weeye hawshaas intii wax laga bedelo muslimiinta ilaahay wax u tarkooda allah loogu dhowaado qurbaan iyo wanaag ha laga dhigto waxaad bixisaan baana aakhare idiin jira waxaad la hadhaanna waa wax idinka baylahay ama aan meel la idin qabannin wey masruuq ibnulajdac taabiciinta haddii wax laga tilmaamo saxaabaynu ka hadlaynay gabadh waa asaguu dhalay oo curadiisa ayadoo aad u jecla bu wuxuu ku meheriyey nin la odhan jiray asaa ibnualaqrac buu ku meheriyey toban kun oo dirham buuna ugu meheriyey wuxuu idhi gabadhaydaan kugu meheriyey calaa casharati aalaaf meherkooduna waa toban kun oo dirham bishari an tunfiqaha fii sabiili اllaahi wاlmujaahidiina wاlmasaakiin buui toban kunoo dirham baa gabadhaasi aan kugu mehriyey buuhi toban kunoo dirham waa inaad ku bixiso tobankaa kunoo dirham annagana siin mayse gabadhana siin mayse waan kusoo heshin aniga gabadhayda waxaad ku bixin fi ljihaad wa fi lmasaakiin faqad buu gabadhiisi meherkeedii buu kala heshiinayaa aabbow waxba kuu tari mayse meherkaada ilaahay geyso oo aakhara geyso oo waxaad ku bixisaa mujaahidiinta iyo masaakiinta gabadhu sidiiba yeeshay aabbaheed baa baray gub baa dhashay ahlu khayr baa dhalay dhaqankaasay ku tarbiyowda waxba lama aha inagu maxaa lagu maray hebla shan kunoo dolar baan rabaa meeqa toban kun meeqaad rabtaa boqol kiilo muxuu ahaayey e, boqol garaamoo dahaba kiilo dahab ah xaggeen geynaa anaa xidhanhaya ma laha meel lagu bixinaya masjid ha lagu dhisayo ilaahay hortiis la geeyey iyo gabdhuhu inay xaragoodaano quruxsanaadaha waa jecelahay laakiin waxaan doonaynaa adduunka wax ka khayr badan baa jire xagga hore inay eegaan baan ka doonaynaa cabdullahi ibni caamir ibnu subayr qiimihiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu idhi ilaahay subxaanahu wa tacala naftaydaan ka iibsanaya saddex goorba faishtaraa nafsahu min allaahi sabca maraat naftiisa ayuu ilahay wuxuu ka iibsaday sadaqa ahaan toddoba goor bay culammadu caddeeyeen waa maxay wuxuu hi haddaan maanta dhinto magtaydu maxay noqon lahayd buui waxaa li boqol halaadoo mag ah toddoba boqol oo halaad buu bixiyey wuxuu idhi ilaahay baan iska iibinayaa naftaydii baan anoo nool baan is iibin waan is askahayaa anaa isquraamhaya buui marka waxaa weeye wuxuu rabaa nabigu maadaama uu yidhi ruux xoreeya xubnihiisaa xubnaha naarta lagaga xoreeya wejigeeda wejigii ruuxaad horaysaa naarta lagaga xoreyn xubno xumin baa loo dhigahayaa oo lagu beegahayaa haddii marka magtaadiba aad bixiso sadaqatan fii sabiililah oo haddana mar labaad aad bixiso ilaa toddoba goor yacni dad aakhara u socdo wax dhiganhayooo fahansan adduunka qiimihiisu iyo inuu yahay beer aakharo looga sahay qaato bay ahay dadkaasi in lagu daydaana wanaagsan oo waxna tarhaya maxamed kacab alquradi taabicigaas yaa maalin hanti soo gashay buu bixiya dhammaanteed waxaa la nin dhib badan baad soo martay intaan kayd u dhigo carruurtaada idakhir liwaladika l kayd yar xoguu sahay oo kayd udhig carruurta wuxuu idhi laa sahay u dhigi mahaya buuri laakiin addakhirhu linafsii cinda rabbii buur anaa sahay iska kayd u baahan buur iyagu kayd adduunya u baahan yihin laakiin anugu kayd aakharan u baahnay buur iyagu adduunka hadday noolaadaan ama qaraaba wax tari ama islaam baa wax tari ama dawlad baa wax u tari buur anugu wax iga horreeya lama arko naftaydaan kayd ka dhiga hayaa buur anay kayd ii tahay wuu la baxay dhammaanteed wuxuu idhi wa addakhiru rabbii liwaladii caruurta maxaa kayd ale ilaahay baa kayd abuuri caruurta maxaad kayd ooga tegi iyo sahay alla nooga tegiba allihii abuuray baa irsaaqaya aniguna waan taaga intaan noolahay laakiin aniga waxa iga horeeya qabri madow baan gelhayaa mugdiyo godkaasi ma jiraan buuri ibnu shaab azuhuri hadalka aan gabagabeeyey waxay la tahay wakhtigu waa dheeraaday ibnu shaab azuhuri waagi hore noolal adag buu ku soo koray oo dhib badan waagii dambaa ilaahay u faragodo xoolo badan buu helay wuxuu hayoo dhan buu la bahay waxaa layidhi ibnu shahaabow hadda ka hor adiga dhibka soo maray ilaahaybaa xoogo carab dhaqa ku siiyeeyey xoolaha maad xoogow maamuusido waxna dhigatid maad xoogow maamulka wanaajisido qaybna labax qaybna dhigo maxaa yeelay dhibkii shalay aad soo martaa kugu soo bixi kara waniya howshaan wax la hadh wuxuu idhi ina alkariima laa tuxannikhu tajaarib ninka gobkaa ee deeqsiga a ah ee gacanta furan dhibuu soo maray cabsiya wallow kuma reeba waxa markaa taagaan buu wax ka baxshaan lana baxaa buui wixii la soo dhaafay nabarkii hore baa kugu maqanaya waxbaha la bixin xoolahan ku suux taa waa gunnimo buuri waxa dambana allah iska le waxaan taagannahayna waan maamulaynaa wixii la soo dhaafayna maamul alla aha buu taagan yahay gabagabadu waxaa weeye dadka muslimiinta qiimaha badan wax ka tilmaanay waa in lagu daydo ilaahayna subxaanahu wa tacala loogu dhowaado dadka muslimiinta waxtarkooda waxqabadkooda ka warqabkooda u naxariiso ninkaan waxba tarki u duceeyo ilahay muslimiinta u faragodo ibraahim annaqaci taabiciga jaliilka waxaa ka sugan niman dhowr iyo tobanoo fuqaro oo masaakiina ah, iyo wuxuu odhan jiray guri ibraahim ataymi cafwan iyo wuxuu odhan jiray idinku cibaadaysta masaajidka gala ilaahay caabuda qur-aanka akhrista alla barya noloshiina aniga weydiiya tacabaduu waana aquumu bikhidmatikum wa mu'natikum idinku ilaahay caabuda biilkiinna aniga ii daaya waxaad masaajidka oga soo boodaysaan soo adduunye ma iyo waxaad rahaysaan aniga igu daaya laakiin idinku ba ilaahay caabudo oo wax barta oo meel fadhiista rabiic bnu khutaym taabiciga jaliilka waxaa maalin maalmaha ka mida ah xoolo wanaagsan buu bixiyey markaasaa le wax yar maxaad u bixin weyday wuxuuhi waxaan ka xishoonayaa aakhare marka la isyeedhiyo in xaashidaydi laga yeedhiyo ibraahim rabiic bnu khutaym oo bixiya maalinka xabad buskoda lilaahi rabbi اlcaalamiin xabad eh, bura lilaahi toban shilin lilahi rabbi اlcaalamiin intaa yarta ah ilaahay inuu ka yeedhiyo saxiifadayda waa ka xishoonayaa buuri wax weyn baan rabaa in laga yeedhiyo shay taafiha oon qiimo badnayn anoo wax weyn heli kara buuggayga la gelin mahaya buuri laakiin maalinkai xabad timira ay qabsato waan bixin laakiin anoo heli kara buuri wax weyn inaan intaan raaco jeebka toban shilin aan u quudho ilaahay boqolkunna aan jeebka ku celiyo suuragal maaha buuri taas ilaahay baanan xurmaynin halkaasay hawshu ka joogtay dadka muslimiinta ah ayagaasaana wanaagsan in lagu daydo muslimiintana wax la taro hadalkan waan badshay gabagabaduna waxaa wax la quuro ilaahayna laga cabsado dadkana laga warqabo billahi tawfiiq jazakum allah khayr khayr aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka sheekhow saranana waafaqo waktiga oo dhammaaday awgiis insha allahu tacala su-aalo badan baa lasoo qoray laakiin laba su-aal baan sheekha weydiinaynaa si aynu waqti intaan uga faaidaysan waqtigiibaaba gabagaboobay sheekh saa-iilkan wuxuu leeya gabadha waxay leedahay sheekh qof sadaqa bixiyey kadibna ku dhaga hadlaya qofkii uu waxsiiyey xaaladiisa ka waran tan kale sheekh waxay haysata dhibaato haddii aan is idhaahdo wax bixi ama wax sadaqayso qalbigayga waxaa ii geliya ama laygu odhanayaa lagama aqbalayo oo ilaahay dartii kaama aha maxaan arintaa ku daweeyaa jasaak allahu khayr bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbii ajmaciin ama bacd gabadha muslimadda ah waxay bixisay ku dhaga hadlaysaay dhaqan wanaagsan ma aha laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa ruuxa muslimka wuxuu la baxo waa wax asaga ka soo go-ay asagaana iska qaaday lafiisuna u qaaday ilaahay buu eh, amaahiyey isagoo tii ka qiimo badanna waa heli doonaa raxmaan bay ku dhacaysa ilaahayna waa korinaya waa kobcinayaa ilaa uu sadaqadii yareed ay qowl la ekaato iyo buur iyo calweyn la ekaato eh, shaygaasaa u qiimo badan marka hore la bixinayaba in maanka iyo maskaxda lagu qabto fahamka asaga ayaa wanaagsan haddii aad bixisan aadan ka daba hadlin culimmaduna muran kama qabaan sadaqadii ruuxii lagu daba hadlo ee lagu dhibo ama lagu manna sheegto ajirkeeda inuu burayo sadaqadii waa baxday laakiin ajirkeedii baa buraya xoolo marka kaa baxoon marka hawaab lahayn ayaa meesha ka soo baxay <coughs> adiguna maadan dheefsanin adduunyadii aakharana wax kagama tarin hawl dhib badan wey hawshaa laga waantoomo ee muslimiintuna hawshaas dadku aafaysan baa jira shaagaad bixiso inuu asturan yahay oo qarsoon yahay baa fadli badan asaalatan marar khaas oo la ogol yahay in kor loo dhigo si lagugu daydo oo dadku kugu daydaanna waa jirtaa qaybta kalee su ku saabsan gabadha muslimiinta waxay bixisay shaydaanku uu ku oranayo dar ilaahay kaama aha iimaan baa ku jira gabadh qiimo badan weeye munaafiqu iyo ruuxaan iimaanka lahayn isagoo muraay ah oo istus ah oo ha lagaa sheega ah oo khaa'inah ayuu shaydaanku wuxuu ka dhaadhicinaya waad fiican tahay mukhlisad baa tahay khayrdoon baa tahay dar ilaahay bay kaa tahay shaydaanku intuu waswaaskaa ah kugu wado ruux fiican baa tahay ibnu cabbaas baa waxaa lagu yidhi yuhuuddi iyo nasaaradu markay tukan hayaan salaadda kama sahwiyaan ma shakiyaan muslimiintu maxay u shakiyaan u sahwiyaan baa layidhi wuxuu yidhi gaalada iyo nasaaradu waa meyd bakhtiyoo shaydaanku meel buu soo dhigtayba waswaasin mahayo dadkuu dagaalka ka dhaxeeya ishayaan buu waswaasinaya muslimiinta dad nool ah oo xay ah oo damiirkoodu shaqaynaya kuwaasuu shubahaad iyo shoocaac iyo waswaas ku furaaya ninbuu dishay oo uu meel dhigtay oo qolof ah muxuu ku fali buui meel buu yaalla waa runtii shaydaanku ruuxu marka waswaasinaya daba taagan ee uu dhibayo waa ruux damiirkiisu iimaan ku dambeeyo oo nool oo dhuxul iimaan ay ku jirto laakiin ruuxa kale munaafiqa ah asagoo dhagawaaweynoo munaafiqa ayaa wax laga dhaadhicin mukhlis mu'minaa tahay hawshaasi waa in lagu baraayadoy sidaata gabadha muslimada ah ikhlaaskii ha ku dadaasho shaydaanka sharkiisa ilaahay ha ka magan gasho salaadaha markay tukado ilaahay inuu ka badbadiya sharkiisa ikhlaas iyo sidqina uu ku irsaaqa ha weydiisato ilahay waxaan weydiisanaya dhammaanteenba rag iyo dumarba inuu ikhlaas iyo daacadnimo rabbi nagu irsaaqo aada bilahi towfiiq su-aashana sheekh waxay leedahay sheekh waxaa jirta gabadh gacanta midig laga gooyey marka sidee bay u ishaaraysaa atixiyaadka se imaamku markuu salaada ka baxo dadkii musaliintaha ee kale ma la hormari karaa oo sutro la-aan miyaa la hormari karaa iyagase sutro ma laga rabaa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd su-aasha hore ee ku saabsan gabadha muslimada ee gacanta laga gooyey salaadda markay tukanayso ee gacanta bidix miyay ku ishaaraysaa towxiidka iyo shahaadada marka farta la taagayo culamada muslimiinta laba qowl bay ka qabaan labadaa qowlna waxay ku salaysan yihiin masaladu masale tacabudi ah oon qiyaas iyo macno macquula aan lahaynba mise waa masalo la fahmahayo ku salaysan tahay in ilaahay la waxido oo macnuhu uu taas ahaa ima waxay leeyihiin gacantan midigta ah ayaa iskale cibaadada ayada ah waana xugum ilaahay jideeyey rasuulku si jideeyey gacantii hadday dhacdana xukumku waa dhacahaya xukumka gacanta in la taago oo la waxido alle ah, gacanta midig baa iska lahay gacantii baa go'day oo meeshii ka baxday meel kale loo rari mahayo ee waa kaa dhacay haddii madaxii timaha ku yaalee la masaxaya laguu xiiro oo timihii la xiiro madaxii miyaa la masaxa isagoo diiran oon tima lahayn mise timaha in la masxun baa shardi ah lugta haddii lagu gooyo oo meeshii la dhaqi lahaa ay go'do mafuulinka kor iyo dhudhunka koraan u boodaynaa oon biyaha maranaynaa mise maxalkii waa dhacay waa la joojiy sawaabku waxaa weeye maxalka waa dhacay anqawga iyo odakaboysta haddii lagaa gooyo ama jiqilka suxulka wixii ka hooseeya lagaa gooyo xubinka la dhaqi waa tegey hadduu tegey marka cuduudda kora dhaqi mayna maydhina waajib ahaan u maydhi mayno laakiin maadaama biyaha in la gaadhsiiyo ay bannaanayd min xaytu waa la gaadhsiin karaa laakiin wujuubka waa kaa dhacahaya sidoo kale fartanaa iska lahay tawxiidka iyo mxuu ahay tasbiixda ayadaa iska lahayd iyo ishaarada farti hadday gooda oo gacantiiba ay la godayna gabadhaasi wax laga raba lama arkay bidixdeeda iska fidsan saa ayadoon bay itixiyaadsan tanna meesheedan bay u dayin culum halkaasay marayaan culum waxay leeyihiin ujeeddadu waxay ahayd ruuxa muslimka markuu kelimadaa marayo ama uu atixiyaadsanaya ilaah inuu waxido oo uu tilmaamo waxdaaniyada iyo kelinimada alle inuu tilmaamo hadday gacantan la waaytanaan ku tilmaamaynaa bay leeyihiin oo biixaan ku tilmaamaynaa labadaa ra'yba waa jira waxay la xoog badan midigtu hadday dhacday in gabadha aan laga rabin adaa bilaahi towfiiq su-aasha qaybta dambeaan ka tegay ahayd sutrada sida raajixa waxaa weeye haddii imaam aad leedahay imaamkaas baa asaga sutra laga rabaa imaamkaa laga rabaa inuu sutra asagu samaysto oo gabaad samaysto laakiin adiga imaamka ruuxiidan dhex mara dhib ma laha sababka markay taagan yihiin adiga haddii lagu dhex maro dhib ma laha waa la mari safafka waa la buuxin meelaha bannaan ee markaad keligaa ah tahay adiga ood munfarid tahay ama imaamku uu asagu taagan yahay baa sutro laga rabaa iyo gabbaad ma'muumiinta wax sutaa lagama rabo waan la hormari karaa dhibna ma laha qadiyadda culummadu khilaaf badan kama qabaan adaa bilahi towfiiq كلمة كلمة صبح هي قلبت تي نغنطها aaadka lagu buuxiyo kelmadan galabta intaasay noo dhan tahay dad badanoo sheekha noo duceey iyo muslimiinta u ducee soo qoray baa jira insha alla taala sheekhan ku khatimaynaa laakiin waxaan in ilaaminaya insha allahu tacaala xilliga inagu yaraaday su-aalo badanoo yaallana waa laga gaari waayey khamiista bishan shacbaan ugu dambaysa waa laba khamiisood kadib subaxnimo in subaxa laba saac iyo badh iyo masaajidkan aynoo ballan insha allahu tacaala iyo kelimad kale oo cibaadada rabadaan loogu gogol xaari doono oo sheekhu inoo qaban doono wixii su-aalana waqtigaasaan xilli badan oo dheeri insha allahu tacala u helaynaa haddana sheekhan inagu dhiba insha allahu tacaala si uu dhammaan dadkii muslimiinta ee ducada soo qortay sheekha dalbaday iyo muslimiintaba xumaan ugu duceeyey jazaak allah khayr fadal بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى wa sifaatihi waxaanu ku weydiisanaynaa dadka muslimiintaa ee soo codsaday in loo duceeyo waxay tabanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka doonayaan oo khayra ama wanaaga ama shay bannaana ah, ilaahay inuu u sahlo oo u dedejiyo muraadka khayrka ama bannaan ay leeyihiin ilaahay inuu u fuliyo nin walba meel buu ka bukaaya meesha ilahay inuu ka bogsiiyo inta e, bogda cudur iyo caafimaad darro la ilaahay caafimaad inuu siiya ilaahay weydiisanaynaa caruurta laga sheeganaya ee caasinimo iyo caaqnimo lagu sheegayo ilaahay inuu baariyiin rabbi adeeca oo ilaahay raalli gareeya waalidkoodna maqlo u nuglaado oo baari u noqda rabbi ka dhigaan weydiisanayna gabdhaha muslimaadka ah ee dhib badan sheeganaya ilaahay dhibkaa inuu ka qaada isaga awoodleh cid kaloo maanta aanu ku caraynoo sakayna ma jira ilahay uu naga aqbalo ducada ayada ah xilligan qoraxdu ay dhacayso baa ilahay weydiisanayna dhibka guud ee muslimiinta maanta haysta ee siyaasiyad leh ee caskari leh ee ijtimaaca leh ee dhan walbaba leh in meel lanoo caymanin ilaahay uu naga bogsiiyo oo dulliga uu naga saaro oo cize iyo sharaf noogu bedelaan rabbi weydiisanayna quluubtan kala jeeda rabbi inuu isu keenaan weydiisanayna gabdhaha muslimaadka kala dhintay uu ilaahay wanaag ku nooleeyo oo iskugu keenaan weydiisanayna ilaahay xusnu khaatima yaan weydiisanana waalidka iyo waalidiinta muslimiinta o dhanba rabbi inuu naxariisto mm. oo uu janna yaan weydiisanay dambigeenna hore iyo ka dambaba ilahay inunoo dhaafo mm. yaan weydiisanaynaa ilaahay inuu iimaan iyo islaam nagu noolay naguna dilo mm. ayaan weydiisa ruux walba muslim ah oo dhib qaba ilahay dhibka inuu ka qaado sida ugu degdeg badan ee ugu sahlan ee ruuxa muslimka ah qalbigiisa ah, aakhriyo adduunba u roon ilaahay isaan ka weydiisanaynaa isagaanaan marti oga nin walbana si gooni ahaaneed ilahay ha u baryo sadaqaadna halala baxo dhibkaasna si goona ilaahay asagaa faydi karee asagaa la hoosgalo annaguna waa ducayn ilaha naga aqbalo hadaa bilahi towfiiq jasaak allah khayr khayr aljazaa intaasay kelmaddeennii inoogu dhan tahay insha allahu tacaala maalinkaas aynu ballan aan ballannay oo shacbaan khamiista ugu dambaysa iyo subaxnimo laba saa iyo bar haddana fasax baatin insha allahu tacaala bacaha leydiisyeenkabaa ku qaadateen insha alla tacala qof walba horay ha uu sii tuura qashimada ayaa lagu dhex tuurin masaajidka ama isjidka dhexdiisa jasaakum allah khayr